وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ثم أما بعد waxaynu ku jirnay gebagabadii baabkii ka warramayay cibaadada soomka axadu arkaanu islaam alkhams lawaaxiqdii soomka iyo waxyaabihii la xidhiidhayay oo ahaa ictikaafka ayaynu ku dhex jirnay markaynu dhammayno gebagabaynu u samayn insha allahu qodobada uu kusoo ururaya baabka waxaynu kusoo dhex jirnay masaa'ilkii la xidhiidhay cibaadada ictikaaf oo tilmaanteeda iyo tacriifkeedana aynu xalay soo qaadanay wa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tilo xaaskii nebiga allaha ka raali noqday waalidkeed waalidkeedba aabbaheed in kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa laa yudkilu calaya wuxuu ii soo gelin jiray daaqadda iga soo gelin jiray ra'sahu madaxiisa wa huwa fi lmasjid isagoo masjidka ku sugan fa urajilhu markaasaan u feeri jiray wa kaana laa yadkulu lbayta guriga muu iman jirin oo muu soo gelayn ilaa lixaaja muraadun mooyaane idaa kaana muctakifa kolkuu ictikaafka ku jiro masaajidkaunbuu joogay muttafaqu calayhi wallafdu lilbukhaari xadiidkani wuxuu ka jawaabayaa maada yubaaxu lilmuctakif maxaa qofka cibaadadan ictikaafka ku jira xalaal u ah maxaase u bannaan taasuu jawaab ka bixiyey waxay leedahay caaisha xadiidka saxiixa ah markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam masjidka degan yahay siiba tobanka ramadaan u dambeeya ictikaafka uu ku jiro intuu daaqadda madaxa ka soo rido ayaan halkaa timaha uga feedhay ismaan raalliyo oo u roon bay haysaygeeda dabeedna timaha ayaan u hagaajinayaan u feedhay marka in mar haddii wax taladudah iyo dareen iyo aanu jirin gabadho ay ninkeeda taaban kartana ka qaadan qofkan inuu jirkiisa iyo timihiisa hagaajinayana ka faa'idaysanay xadiid waxaa kaloo macruufa masjidka iyo guriga nebigu way isku nabnaayeen oo dhinaca bari ayuu kaga nabnaa guriga caaisha masjidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa halkan imikaba dee xabaashiisu ay tahay gidaar yaroo khafiifa ah, ayuunbaa u dhexeeyey waaya laa yudkilu calaya ra'sahu wahuwa fi lmasjid madaxiisu ii gelin jiray isagoo masjidka ku jira macnihiisu waa sida daaqadu saa uga soo ridaya marka waxyaabaha u bannaa qofkii waxaa ka mid ah khuruuju lmuctakifi min masjidihi aladii ictakafa fiihi bilaa xaaja amrun yufsidu ictikaafahu wa yubtinuh hadduu nebigu ka bixi lahaa macnaha mura iyadoo muraad weyni jirin waa ictikaafkii baa ka kala go-aya sidaa darteed ayuu joojiyey arrintaa waxa uu qofkii u bannaan inuu u bixi karo wixii baahi ay u hayso sidii cunnadii iyo cabiddii cid u keentay aanu haynin hunqaacadii saxaradii kaadidii dahaaradii waajibka ahayd inuu dabadda kusoo dahaaro qaato waxyaabaha wuu ka bixi karaya xamaamkaasuu tegayaa kusoo dahaaro qaadanaya waxbuu soo cunayaa waxbuu soo cabaya kol hadii dadka halka ugu adeegaysa aanay jirin ama haddii intii qof ee wada ictikaafsanayd ba ay idhaahdaan halkana waxaa lagu cuno dee hodheel bay isu rogaysaa wasakdii masjidkaa badanaysa marka iyadoo nadaafada masjidka la ilaalinaya dadku inay hodheelladan wax kasoo cunaan xamaam ka tagaan wax dhiba ma leh wa xaajatulinsaan baa laga waaya sidaa darteed nebigu dee arrintan yare maaragtay nadiifinta iyo jirhkiisa uu sii hagaajiyo waxba baahi weyn ma ahaynoo umuu bixin waa kaa caaisho un halkaa iga hagaaji lahaa weliba iyada oo Ehm, dee iyaduna caado lahayd oon daahir ahayn waxaa labaada xadiidka laga faaidaysanaya dee qofka jirhkiisa barkii hadduu ka baxo masaajid intii kalena ay ku jirta inaanu ictikaafki jabin ama meesha uu baxayna hadday areada masjidka un tahay waa kuwa fuqahadu ka warramo hadduu minaaradda mu-aadinkii adaamaya u baxo wax dhibi inaanay jirin lamsu lmar'ati biduuni shahwatin laa yufsidu lictikaaf dii taabashadani dareen la aanay mubaashara walaa tubaashiruunna markuu ilaahay leeyay mubaasharadu waa maca dareen meesha haddaan dareen jirinna dadku iska caadi yahay waxba yeeli mayso iyo gabadhii oo caado leh oo taabata qofkii waxba weyse iyo salaatoona ka yeeli mayso leanna jidhkeedu nijaastee maaha gabadhu sideedaba markay caadada leedahay macnaheedu maaha inay nijaas waxa weeye qof jinaabaysan oo kale saa darteed jidhkeedu waa caadi mubaaxaadka waxyaabaha u bannaan qofkii waxaa ka mida inuu maydhanayo isnadiifinayo timihiisii feedhanayo nadaafadii jidhka dharka waxaynu ka faa'idaynaa xadiidkan gabadha caadada le in aanay u bannaanayn masaajidka inay degto waa lianlaa tulawisa walixadatiha alakbar aladi laa yukhafifhu lwudu dee qaarkoodna in wax kaga daataa waa laga baqi karaa xadaf weynna way leedahay haddii ay dee u banaan tahay iyadaaba soo geli lahayd oo halkaa ugu hagaajin layd ee xoogaaga hawlo lamu kulmeen waaya waxa halkaa aad ka arkaysaa islaamku gabadha sida u fasaxay loola dhaqmi karo saygeed ula dhaqmi karo caadaba ha lahaato waxay khilaafsantahay arrintani sidii ay samayn jireen nimanka yuhuudda ama nimanka nasaarada wayasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan waa qisadaay kusoo degtay qolana yuhuudda iyo nasaarada meeshay fadhidaba way iga tegi jireen iyo maqsinkeeda waa yuhuuddee kuwa nasaaraduna waxay odhanayaan dhibba male oo way la mucaamaloon karaanba waay horeynu usoo marnay waysada taabashada gabadhu ma burinaysaa mise ma burinayso xadiidku waxa uu ka mid yahay nusuusta tilmaamaysa taabashada xaaskaagu inaanay kaa burinayn waysada miyaynu odhan karnaa dhakadana way u feendhamanay taaba maya shaaficuun baa ku tegay sidan aimada kale maya waxay ku tegeen inaanay waxba yeelay waxaa daliilo ah xadiidkii kale ee ku sugnaa bukhaari iyo muslim ay caaishii lahayd waa nebigan hor hurdayo habeenkii markuu sunaysanayo dee cibaadada habeenkii tukanayo xaggiisa horaan jiifoo meeshaan iska cidhiidhahay cagahana waan ku kala fidinaya halka ku sujuudaya markaa kolkuu doono inuu sujuudu sidaa ii tuujinaya cagaha waan ka laabanaya markuu sujuuddiisa dhammaystuu istaagay ila in badan buu taagnaanaya qof ka soo baraarugee ayaan cagaha iska fidsanaya waxaa kaloo isaguna daliila xadiidkii ay lahayd nebigaan habeen habeenada ka mida waayey agtaydin baan ka yaro waaye markii aan taataabtayna waxaan arkay isagoo sujuudsan ayaa gacantaydu ay ku dhacday gomadihiisa oo maaragtay sujuudsan yahay inay waysada ka jabisay may sheegin kalkaana ama weli salaadii xumaatay uu soo weytay waxaa kaloo iyaduna sugantay isagoo salaada usii baxaya inuu xaasaskiisa mid kamida u dhaqaajiyeen oo weysiisanayn waxaasoo nusuustii oo saxiix oo sariixi si cad waxay u sheegeen inaan mushkiladi meeshaa ku jiro waxa ay daliishanayaan ama imaamu shaafici raximahullah markuu leeyahy masaladaa taabashada way jebinaysa waa masale aynu soo dhaafnay baabulwuduu'i halkan uu ku yar faahfaahiyey wuxuu daliishanayaa aayaddaa suuratu nisa ku saddex iyo afartana ilahay uli aw laamastum nisa aw laamastum nisa baa marna galmada noqda marna taabashada kolkaa taabashadana xaqiiqu ku yahay galmadana majaasku ku yahay laakiin majaaskan baa iska xaqiiqo kala noqday zay alghaa'id oo iminka aw aw jaa axadukum min alghaa'id de waa xamaamka ahayd markeeda horena waxa loo yaqaanuun meesha godan saxarada laftigeedii baa qaa'id lagu sheegay qaa'id ayaa lagu tilmaamay majaas buu ku yahy laakin waa majaas di xaqiiqado kale loo isticmaalo caan iska noqday taa intaana waa kusoo dhex dara waaya marka xadiidkaasi wuxuu inoo caddeeyey qofka wixii u bannaan wa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi asunna sunnada nebigu waxa weeye cala almuctakif qofka ictikaafka ku jira waxaa lagu leeyahy anlaa yacuuda mariidan inaanu soo booqanin qof buka oo dabada iyo bannaanka aanu u bixin walaa yashhada janaaza jinaasadana aanu xaadarin oanu tegin walaa yamasa mra'a gabadhna aanu taataabanin walaa yubaashirahaa aanu la ciyaarin xaaskiisa walaa yakhruja lixaaja muraadiyada shaqaysiga iyo dukaamaysigu uu ka mid yahyna inaanu u bixin ilaa limaa laabudda minhu muraadka lagama maarmaanka ah mooyaane sida taa nadaafada iyo cunada la xidhiidha walaa ictikaafa ilaa bisawm ictikaafna ma jiro soomu mooyaane walaa ctikaaf ictikaaf ma jiro ilaa fii masjidin jaamic masjid jaamica ah. ayuunbaa lagu ictikaafaya isagana arrimaha ayay ku sheegtay aarka rawaahu abu daawuud walaa ba'sa birijaal ragga xadiidka warinaya bela kuma jirto aarkan ilaa ana raajixa waqfu aakhiri intan dambe in ay tahay waqaf inay mawquuf tahay oo saxaabiyadda uu ku joogo ayaa raajixa oo inta hore saxiixii waxa weeye ee marfuuca ahi ana nabiya kaana yactakifu alcashra alawaakhira min ramadaan xataa tawafaahu allah intaa waynu soo marno marfuuc baa heh laakiin intan dambe caaisha ay ku dartay sidaa iyo saa iyo saa arrimahaas waa mawquuf wey oo kolkii intaa hore ay ahayd baa intan dambe siyaado ay ku timi assunnatu lilmuctakif anlaa yacuuda mariida weli waxyaa maxaa u bannaan qofkii ictikaafka ku jiray maxaan se u bannaanayn ayaynu ku dhex jirnaa marka caaisha radia allahu canha intaasay sheegtay afarkaasoo maaragtay iyada laga soo warinayo mar hadday sunna min asunna tidhaadana lahu xukmu rafci sidii shay la kor yeelaa oo kale ayuu ka dhigan yahay qofkii muctakifka ahaa inaanu dabadda u baxaynin wixii daruuriya lagama maarmaana mooyaane taasuu xadiidku sheegay afarkani sheegay masalan waxyaabaha uu ka joogaya waxaa ka mid ah dadkii buka iyo booqashadooda ha bukaanku waa dee booqasho xaq buu lahaa laakiin cibaadadan aad ku jirtaa cibaado mutataabica oo isku xidhiidhsan xagga dambaynu xukunkiisa ku sheegi doonaaye haddii cibaadadan aad niyootay oo aad ku nadartay in tobankaa cisho aad isugu bixiso nadar hadday tahay waa xaaraan inuu qof kala jaro sabab la-aan haddii aad niyootay inaad tobankaa isku xidhiiso dee ictikaafkii sunnaha uu yahayna dee inaanu kaa kala go-in ila salaad sunnaahoo toban ragcadood xidhatoo kale weeye ama afar ragcadood oo kale isku xidhanaysa ama laba ragcadood oo xidhato o kale u ka dhagan yahay marka inaanad kala jarin wey marka jinaasadii aad raacaysa iyo qofkii bukeed soo booqanaysa iyo way kaa kala jarayaan taas waa mid midda kale xaaskiisa inaanu qof waxba ka dayin sidaa ayaduba ay tilmaamayso oo xataa hadday ictikaafiyana ku jirto in arrinkooda dee uu maarata kala xidhnaado muddadaas wixii xaajo ah uu ka gaabsanaya muddadaa ilahay daraaddii buu khalaaweynaya markan uu soo banbaxay masaajidku u degay marka walaa yakruj lxaaja xaajada uu u bixi karay markaa kasoo reebta ilaa lima laabudda minh ilaa lima laabudda lahu min wixii lagama maarmaanona dee hore aynuu soo sheegay waa wixii baahida qofka bani aadamka wuu xanuunsaday dakhtar buu baahday cunno u baahday cidi u keeni weyda wataynu hore usoo sheegnay jinaabaa ku timid kama kala go-ayo de ilciisa intu soo dhamaystu soo noqon waaya walaa ictikaafa ilaa bisawm ictikaaf ma jiro iyadoo la sooman yahay mooyaane taana xagga dambe inuu dib dhigi doonaa walaa ictikaafa ilaa fii masjidin jaamic macnaa xaaladee kolkuu ku sugan yahay buu qofku ictikaafaya meesheebuse ku ictikaafi karaa taana xagga dambe aynu ku arko jawaabteeda intaasuu tilmaamay xadiidkaasi waaya وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبgu waxa uhi laysa عlى الmuctakifi صiyaam qofkii اctikaafka ku jiray soomku waajib kuma ah إilaa an yajcalahu عalى nafsih inuu dee naftiisa isagu soomka isku waajibiye mooyaane oo hadduu idhaahdo ilaahay wuxuu igu leeyay intaasoo maalmood ama sooman inaan ictikaafo de ictikaafkiiyo soomka waa inay islaasimaan haddii kale waxba waajib maha soomka rawaahu daaraqudniyu waalxaakimu waalraajixu waqfuhu ayda sida markaa saxiixa ahi waa inuu mawquuf yahay isaguna si kale kolka loo eego kii hore iska ag kii horena waxau ahaa mawquuf lahu xukmu raf kana waa mawquuf lahu xukmu raf labada saxaabaduu midi tilmaamayaa ictikaafku inuu u baahan yahay soom kalena wuxuu tilmaamayaa inaanu ictikaafku ubaahnayn soom sida raajixana xagga dambeyn ku cus waaya marka sharaxoodii buu isku mar ku daraa laa yajuuzu lilmuctakif an yacuuda mariidan walaa yashhada janaaza walaa walaa yazuura qariiba walaa yakhruj liayati qurba maa tatacayan calayh wadalika biijmac culamaa aimada qaarkood waxay leeyihin hadduu marka horeba shardi ka dhigo oo idhaahda ilaahow arrimahaasi hadday igu yimaadaan waan u bixi qof hebel hadduu dhinto hebel hadduu maaragtay bukoodo la soo dhaweeyo waan tegi doonaa shardigiisa xaq buu leeyahy sidii xajka oo kale yadul اxadiiث calى anahu yushtarad an yakuna اlictikaaf fi masjidi tusallى fihi اljamaca ictikaaf arkaantiisii bay intaasi tilmaamaysa xagga dambaynu ku arka arkaanta ictikaafku ama tiirarkiisa cibaadadana ay ku ansaxaysaaba laba inuu qofku helo masjid jamaca lagu tukado iyo inuu niyoodo labadaasaa laga maarmaana haddii aanu masjid helinna ictikaaf ma jirayo haddii aanu niyoonina masjidkii haba iska joobe cibaadadaa jaaniskeedii kamuu faaidaysa marka labadaasa laga maarmaan sidii soomkuba laba rukni u lahaayo inuu dee cunadana ka afaysto niyoodana hadduu laakiin cunnadii ka afaysto niyoonin dee sooma jiro baa isaguna u baahan yahay walaa اctikaafa ila bisawm hada daliil اlxanafiyati wاlmalikiya ama jumhuur lculamaa wاlmashhuuru can اlimaam shaafiعi wاlimaami axmed falaa yushtaradu sawm soomku ma shardiba ah oo qofku markastuu eh, ay tahay inuu ictikaafo ma inuu sooman yahayba ah waxba taas shardi maaha inkastoo laba madhab qabaan iyo aimo kaleba sida kan dambeba uu sii bayaaminayo adilada dambe xusi doonaana ay muujinayso ida nadara almuslimu sawma maca alictikaaf wajaba alwafaau min ajli nadr laa min ajli luzuumi sawmi maca alictikaaf faman nadara an yuiica allaha falyuichu qofka maxaa la gudbana waktigiisa uu ku qaadanayaa muctakifkaay ma inuu sheekeeyo inta uu halkan joogo ma inuu dhergo oo hurdo badan unuu ku jiro la way dhici kartaa intaanuu masaajidka degan yahay yustaxab ishtiqaalu lmuctakif bilqura wixii ilaahay loogu dhowaanayo ilaa waktigani waa wakti usoo xidhay si uu ilaahay ugu dhowaadeen ayuu badinaya mar kasta oo dee uu nafis iyo nashaado iyo u helo firfircoonaan markuu yaro caajiso dee waxyaaba qaarkood cajsiga uu iskala dayn karaa laakiin si guud ta uu jadwalki ku buuxinayo wey waa salaadii qiradii qur-aanka dikrigii ilaahay sadaqadii soomkii iyadoo dikriga noocyadiisa kala duwan uu markaas wadayo qur-aankuna ugu sii fadli badan yahay iyadoo uu ku darayo cilmiga gudbintiisii iyo faaidaysashadiis inuu cilmina faa'iidaysto ehm, haddii uu wax garanayana dee dadkii wax baro cala almuctakif qofkii markaa ictikaafka ku jira waxaa daruuri ah ama waajib ku ah ijtinaabu maa laa yacniih wixii bilaa macnaa inuu iska daayo murankii iyo doodii iyo hadalkii faraha badnaa waayo nabigu wuxuu uhi min xusni islaami mari tarkuhu maa laa yacniih qofka islaamnimadiisa waxaa qurxinaya inuu iska daayo wixii aan faa'iido u lahayn adduuniya aakhiraba waaya markaa ictikaafkii halkaasaynu isagana kaga baxnay wixii yaro dambe xagga dambe aynu ku sheegayn sii raacin doono wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rijaala rag raggaasoo min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam asxaabtii nebiga ah uruu waxaa la tusiyey laylata alqadr haddii kaa laylatulqadriga la idhaahdo ayaa la tusiyey fi lmanaam hurday ku arkeen fi sabci alawaakhir toddobada dambe inuu habeenku habeenka laylatulqadriga ku jiro ayaa asxaabta qaarkood la tusiyo manaamkoodii u bartay nebigay u sheegeen fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu waxau ihi alaa ru'yaakum ar waxaan arkayaa manaamkiinnii qad tawaada'at inay isugu dhacday oo isugu biyo shubatay fi sabci alawaaxir toddobada dambe toddobada dambe ee bisha ramadaan ee oo tirada isdhiman inay isugu bada inay isugu dhacdo manaamkii halkaas u batay faman kaana mutaxariiha qofka habeenkaa laylat ku dadaalaya falyataxaraha ku dadaalo fi sabci alawaakhir toddobada dambe muttafaqun caleyh saddex iyo labaatanka wixii ka dambeeya waayo habeenkii laylatulqadriga ayaa axaadiistan aynu markaa ku dhex jirnaana iyaguna ay ka waramayaan dhowrkan xadiid soo socda saddexdan xadiid habeenkaasi naska waa ka muuqanaya fadligiisa qur-aan iyo xadiidba oo marka la yidhaahdo laylatlqadr laylatlqadri iyo laylatlqadr labadaba waa jirtaa qur aanka sukuunka igu soo aroortee laylat lqadr waa habeenkii weynaanta lahaa laylat lqadr waxa ay noqonaysaa marka la reebo baan leeyahay asharaf waalxurma marka la idhaa laylat lqadr waa habeenkii ilahay wax qadarayay kolka la idhaa laylat lqadri ee la sukuuniyana waa habeenkii sharafta lahaa labadabana aayaadka qur-aanka habeenkan ammaanaya waa laga fahmaya inuu habeenkaasi habeen wax la qadaro oo ilaahay qorsheeyo oo wixii sanadka iman lahaa ee malaa'igtu ay fulin lahayd ayuu ilaahay sii kala habaynaya sida aayadda ay tilmaamayso suuratu duqaan ina anzalnaahu fii laylatin mubaaraka qur-aanka habeen barakaysan baanu soo dejinay baa ilaah habeenkii baa ilaah faallo ka bixiya wuxu ui fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina arrin kasta oo markaa xigmadaysan oo alla xaggiisa ka yima habeenkaa la kala garaayoo malaa'igta loo dhiibaa sidii ay u fulin lahayn loona sheega waa habeen sharaf leh habeenkaasi oo qur-aanka ka mida ah baa loogu magac daray ammaantiisana sheegaysa inna anzalnaahu fii laylati lqadri wamaa adraaka maa laylat lqadr laylat lqadri khayru min alfi shahr kun bilood buu habeenkaa camalka la samaynaya ka khayr badan yahay alla xaggiisa ka yima habeenkaa la kala diraayoo malaa'igta loo dhiibaa sidii ay u fulin lahayn loona sheega waa habeen sharaf leh habeenkaasi suuradan oo qur-aanka ka mid baa loogu magac daray ammaantiisana sheegaysa inna anzalnaahu fii laylati alqadri wamaa adraaka ma laylatu lqadr laylatu lqadri khayru min alfi shahr kun bilood buu habeenkaa camalka la samaynaya ka khayr badan yahay camalkii khayrka lahaa ee la samaynayay habeenkaaka la sameeya kun bilood ka khayr badan sirteeda kolka la eego habeenkaa waxaa la odhan karaa waa nicmo ilaahay ummadda uu ku cawilay mar haddii ummadda cimrigeedu uu yaryahay ilaahay baa ku kabay cimrigeeda waa dariiqo ilaahay ummaddan uu usoo dhigay oo ay ku dheerayn karaan cimrigooda waa kayfiya waa dariiqa yastatiicu biha almu'min an yutiila cumrah oo dariiqo murhigiisa ku dheerayn karay hadduu ku dadaalo ilaahay uu waafajiyo dee habeenkaa qudhuu ku dhufanaya saddex iyo siddeetan sannadood oo cibaado uu taagnaayo ee xaalkiisuu ka dhigaya laba sano saddex sano hadduu waafaqana hadalkeeda badda akoonkiisu waa buuxaa malyaan waay laylat lqadr waxaa maaragtay qur-aanka kariimkaha uu tilmaamay inuu ilaahay soo dejinayo malaa'igta caalamka kore uu kasoo soo iyadoo la socota barakooyin iyo hadyado loogu soo dhibay dadkaa loo dembi dhaafayo iyo qabaaga iyo qadarka malaa'igtaasi ay la socdaan qiimaheedu uu sii kordhinayaa qur-aanka kariimka ee qaaliga ah ee hadiyadan weyne ilaahay ummadda u keenay alhadi hadigaa ilaahay ummadda u keenay ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa habeenkan baa ilaahay uu soo dejiyey habeenku waxyaabuu ku sharfan yahay ayuu ka mid yahay in kitaabkan lasoo soo dejiyay markii ugu horreysay caalamka hore la keenayay aalian yuxallu fiiha asalaam walamaan deganaanshaha oo aynu u baahannahay qofka muminka ah waa qof degan adduun iyo aakhirada deganaanshahaasa habeenkaa laga helaa asalaamu hiya xataa maطlac alfajr alcibaadatu fiiha khayru min alfi shahr wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam habeenkaa qofka isu taaga cibaado in dembigii hore o dhan laga dhaafayo saabican adducaau fiiha mustajaab ducada habeenkaa aad ducaysata iyana waa laga aqbalaya saynu ku arki doono xadiidka caaisha su-aasha ay nabiga weydiinaysa calayhi salaatu wasalaam waaya marka waktigiisiiba dee waaba laynoo soo ururiyey sida nusuusta ka muuqanaysa habeenkaasi toddobada dambe ayuu u batay manaamkiini waxaan arkayaa asxaabe asxaabtu adiyo sheer wixii khayrla waa ku dadaali jireen markay manaam wanaagsan arkaanna rasuulkay u keeni jireen calayhi salaatu wasalaam si aan uga qalloocan tafsiirkiisu marka isagaa u fasiri jira oo asalkeedaba markuu qofku manaam wanaagsan arko qof caalima aqoon ah u leh ama uu jecel yahay waa inuu ugeeyaa sida xadiidku markaa uu nebigu ummadda ugu sheegayo marka nebigaay ula iman jireen mid waliba habeenkii waan arkay habeenkii waan arkay wuxu war habeenkii wuxuu isugu dhacay oo ruyadiina ay u badato toddobada dambe weliba tirada isdhimana marka laga baadi doono fi sabci alawaaqir waaya waa la soo ururiyeyba waktigiisi wa can mucaawiyata bni abi sufyaana radia allahu canhuma isagii aabihiiba allaha ka raali noqdeen can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxau ihi fii laylati اlqadr habeenka laylat اlqadr markii uu ka hadlaya wuxuu ihi laylatu sabcin wa cishriin waa habeenka toddoba-iyo labaatanaad hiya laylatu sabcin wa cishriin rawahu abu dawud wاraajixu waqfu waqad اkhtulifa fii tacyiiniha waxaa la isugu khilaafay habeenkaa tilmaamidiisa calaa arbaciina qowla afartan qowl bay culimadu ka sheegeen buuri ibn xajar awradtuha fii fatxi lbaari waxaan ku soo arooriyey kitaabka aan bukhaariga ku sharxey magaciisa la yidhahdo fatxulbaari ayaad afartankaa qowlba bal intay u qaybsamayaan xagga dambe kusoo ururin doonaa xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ama haddii la yidhaahdo afarkanba dee nusuus kale oo maaragtay saxeixa baa tilmaamaysa habeenkaasi inuu yahay habeenka eh, toddobiyo labaatanaade inuu kaasuu sii xoojinaya nusuusta tilmaamaysa inuu toddobiyo labaatanka iyo habeenkaasi ayaa uu sii xoojinaya afartan aynu haynaa iminka afartankan qowl marka lasoo ururiyo waxay kala noqon kartaa buu ku uhi afar qaybo afartanka waxba ha sii higsanine intooda badan hawada u baxaysa qaybta u horeysa waxa weeye waa marfuuda qayb aan laba dhegaysanayn oo dee wixii la sheego o dhan lama qaado kitaab soomaalida waxay odhan jireen sadaruun ma qoray waxa wax kastoo sadar qoray sax maaha wax badanoo sadar qoraa baaila xadiidkii nabiga calayhi salaatu nabiga loo tiiriyey ayaa la leeyahay sax maaha oo nabigiina loo tiirinaya waa daciif lama cuskanayo marka waa in lagu xisaabsamaa maxaa sugan ilaa sadar markaa la yidhaahdo waa luga alcarabiya waa si af soomaaligaba loo qori karo unbaa isba loo qori karaa maxaa mistaaqiyad iyo jiritaan lahun baa lagu xisaabtamaa masalan waxyaabaha uu sheekhu halkaa ku sheegay waxaa ka mid a ah aan la qaadan karayn kalqawli biinkaariha fii asliha aw rafciha aqwaasha sheegaysa aqwaasha ad halkaa ku kaxiyay qaar baa waxay leeyihiin habeenkaasi maba jiro qaarna waxay leeyihin waaba la nasakho u guurayba lama dhegaysanayo aqwaasha qaarkoodna waa daciif qawl liita weeye kalqowli biannahaa laylat nisfi min shacbaan waa aqwaasha odhanaysa habeenka shan iyo tobnaad ee bisha shacbaan weeye shacbaan sanaynu ku jirno shan iyo tobankeeda aqwaasha qaarkood ku sheegaya dee waa qowl daciifa kaasina qaybta saddexaad ee aqwaashaasi ka kooban yihin waa marjuuxa qaar iyaguna daciifka maaragtay ku dhow kalqowli biannaha fii ramadaan fii kayri alcashri alakiiri minhu ramadaan bay ku jirtaa laakiin tobanka dambe maaha waa xagga hore qaybtaasina waa qayb laga raajixsan yahay qaybta afraad waxa weeye araajixa waa aqwaasha maaragtay soo dhow dhow ee raajixa ah. waa inay tobanka dambe bisha ramadaan ku jirto tirada isdhimanna ay tahay wa arjaxu lawtaari laylatu sabcin wacishriin waa tobanka dambe waa habeenada isdhiman waa habeenka toddobiyo labaatanaad aqwaasha sidaa u warramaysa ayaa laga soo qaadanaya oo inuu habeenkaa toddobiyo labaatanaad yahay ayaan dhowr daliil u hayaa buuri sheekhu ka u horeeyaa waxa weeye buuli xadiidka uu ibnu cumar warinaya man kaana mutaxariha falyataxaraha leylata sabci wacishriin war qofka ku dadaalaya habeenkaa toddobiyo labaatankaa ku dadaala qowlka labaad ama daliilka arrinta labaadee xoojinaysa toddobiyo labaatanka waxa weeye cumar ibnu khadaab oo la odhan jiray almuxadat lmulham nin loona warrami jiray ilaahayna wixii sawaabkaa ku ilhaamin jiray iyo xudayfat bnu lyamaan saaxibu siri rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam oo sirta nebiga hayay iyo in badanoo asxaab tahay laa yashukuuna anahaa laylata sabcin wa cishriin iyagu anahaa laylatu sabcin wa cishriin waxay odhan jireen waa habeenka toddobiyo labaatanaad ba ragga ah. asraabtii nebiga iyo markaa mulhamiinta ahaa ee habeenkaasay ku turqan jireen arrinta saddexaad waxa weeye buu ihi ka uu muslim warinayo can shayk اlqura ubay bnu kacbin anahu kana yaxlif anaha laylat sabci وacishriin waa xadiidka usii saxiixsan ubay bnu kacb qaarigii weynaa qur'aanka ehelka u ahaa cumar weli ummadda tuka asxaabtao dhan oo jooga wuxuu kuba dhaaftayba isagu in habeenkaa toddobiyo labaatanaad waxaana warinaya muslim arrinta afraad waa madhab waاkhtiyaar imaami ahli sunna alimaam axmed ibn xambal oo asxaabi min fuqahaa muxadisiin isxaaq ibnu rahwey rag fara badanna saasay ku tegeen oo maarata ah, shaaficina dee wuu ka reebay oo sheekani xagga madhabka xanaabiladu haystaaye wuu ku daraaday shaafici laftiisu waa ka imaam nawowi minhaajka markuu ka hadlayo wamayl shaaficiya ilaa anahaa layla sabci wacishriin buu isna leeyahay shaafici waxaa u leex oo isaga laftiisu isugu bayashurtay sidan axmed uu ka warinayo inay habeenkaata arrinta shanaad waxa weeyaan buu leeyahay saaid ibnu uu sheegay calaamooyin badan oo la arkay habeenkaasaa lasoo helay calaamooyin calaamooyinuna uu ku sheegay dadkii u dhambagala salafka ahaa habeenkaa toddobiyo labaatanaad bay ku arkay Ah. arrinta toddoba lixaad waa shucuur caamaho muslimiinta bulsho weyntooda horaysiyo dambaysaba ay iska qabaan barigooda iyo galbeedkooda habeenkaasay isugu dhaceen si unbay isugu yardayaan wa cabra quruuniha aawiila anaha hadihi wa iqbaaluhum cala alcibaadati walijtihaadi fiiha walaa tajtamicu ummatu muxamed sala allahu alayhi wasalam calaa dalaal midnimada kolley ummadda weliba dadkooda khayr kale weliba diinta ku dadaala hadday aragtidoodii saa u badatay inay dhinacaana wax weyne xigo ayaa laga arki karaa buui almuhim sirta loo qariyo iska laaba oo ah in lagu dadaalo cibaadadii bisha oo in lagu dadaalo cibaadadii tobankaa dambe tobankaa dambe ee la gebagabaynayo khayrka ee qofkii uu daba goosanayo in aanu odhanin habeenkaasun soo toos inta kalena hurudee oo masaajidku aanu habeenkaasun buuxsamin dee laakiin waynu habeen walba buuxaa haddii habeenkaasoo qura lasoo eegto dee maya waa laga wanaagsan yahay waay marka fadliga laylatulqadriga iyo habeenkeebaa ay u badan tahay ayaa uu ahaa axaadiistaa hore ay soo tilmaamto iyo aayaadkaynu soo akrinayba maxaa howlaha la qabanaya habeenkaa ka mid ah? a kuwa ugu sii muhiimsan وعan caaشhaةa رaضي الله عanهa qاaلت caaشho waxay tihi qultu ya رasuul الله waxaan ihi rasuulkii ilaahay ara'ayta أkbirnii bal hadda iga waran in calimtu haddii aan ogaado أya laylaة laylaة الqadr habeenka laylatulqadrigu uu yahay habeenka laylatulqadrigu uu yahay haddaan ogaado maa aquulu fiiha maxaan idhacdaa su-aashaas aada u istraatiijiya ayay weydiisay qaala wuxuu nabigu uhi quulii waxaad tidhaahdaa allaahumma yaa allah ilaahayow inaka adigu cafuwon mid cafiskiisu uu badan yaba tuxibu lcaf waxaad jeceshay addoommaha inaad iska dhaafto facfu cannii ilaahay iska kay dhaaf wixii dembi ah ee aan galay ilaahw iga salabeen oo iga tirta rawahu alkhamsa ayr abi daud وصaxaaxu tirmidi اlxaafid xadiidkaas صaxiixa ah. sidaasuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xaaskiisa u laqimay waa in duca lagu buuxiyo waa in dikri lagu buuxiyo waa in qur'aan lagu buuxiyo waa in salaad lagu buuxiyo ducooyinka ugu sii muhiimsanna tanaa ka mida ah. um اlmu'miniin waxaa laga arkayaa caaisha siday ugu dadaalaysay khayrka ay ugu dadaalaysay waaya waa sidii abi hurayra uu ugu dadaalayo o kale iyo asxaabtuba markii uu nebiga weydiiye shafaacadaada yaa ugu mudan shafaacadaada yaa ugu dhow nebi maxamedow waan arkayay buui sidaad cilmiga ugu dadaalayso su aasha ninka la bixi doona jawaabteeda inuu adiga yahay waxa ugu mudan ugu dhow loogu rajo badan yahay qofka tawxiid saafiya ku dhintay waaya iyadoo markaa doonaysa duca mustajaabahoo wanaagsan inuu nebigu ku hago calayhi salaatu wasalaam saa darteed afdal ducaa oo habeenka la odhanayo ayuu u sheegay hada ducaa sa'alahu canhu sala allahu calayhi wasalam axabu nnaasi ilay dadkii ugu jeclaaba qofkii ugu jeclaa caaisha ayaa weydiisay marka macnaheedu waxa weye sii ugu mudnayd inuu ugu jawaabay adiguna ay tahay in aad qabsato waxaan la weydiisanaya ilaahay oo cafiska ah cafiskaas waa shay alla la weydiisto ka ugu qaalib wixii kaloo dhamin dee waa isku soo raac laakiin ilaahay haddii cadhadiisa addoonku uu ka badbaado jannadiisa iyo raali noqoshihiisana uu helo warkuu u dhanyi fama zuxzixa can innaari waudkila aljannata faqad faaz faqad faaz intaasay ugu dhan waa liibaada waaya adducaa jamaca aadaab adducaa markaad iyadoo kooban haddana usii dhabagasha wy waxaa la arkaya adaab aada u qiimo badan ayaa ka muuqata marka u horeysa waxa u horeeya allaahumma allahumma oo ka joogta yaa allahu ilaan miimkana laga ciwad qaato xarfu nidaadi washaaca allaahuma bitacwiidi washabaya allaahuma fii qariidi ibnu maaliku markuu ka warramaya kelmaddaa oo yaa allahu yaadiibaa miimka uu bedelay marka waxa ay ka mid tahay markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay aada u baryo ereyada uu isticmaalayo asaxu laqwaal ereygaasi ismullaahi lacdam magaca ilaahay weyne marka lagu baryo uu aqbalo allaahumaba in fara badan oo aimada ka midihi ay ku sheegeen waa allahu bay dheen allah aayado dhowr oo ismullahi alacdam inuu ku jiro uu ku sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam allah lafduljalaal ayaa kusoo noqnoqonaya waana ismiga ugu badane qur-aanka kusoo arora ilaa suurad qur-aanka ka midoo ah dhowr iyo labaatan aayadooda ah. aayadii walba uu ku jiro suuradda ahayd qasame suuratu qasame dhowr iyo labaatanki soo dhowr iyo labaatan aayadood maaha aayaddii walba waa ku jira bismi illahi alcala allah waaya innaka cafuwun tawkiid baa ku jira innaka cafuwun sifadan inuu ilaahay iska leeya cafif oo cafifkiisu aanu lamid ahayn cafifka cafifka makhluuqa ayaa halkaa kaaga muuqanay innaka cafuwun tuxibu alcaf waa maxabo isagao u cunanta facfu canii ilaha iska keecas adduun iyo aakhirada qof furaska oo uu ka faaidaysto ayuu ku helaa jaanisku baadi doonaya inaanu fursadda dayicin cafiskani waa dembigii oo lagaa dhaafo oo ilaahay uu ku sameeyo qofkii takliya min asayi-aati wadunuub mar hadduu ku safeeyo ilaahay waxaa la rajaynayaa inuu kugu qurxiyo nicmadiisa nabigu wuxu uhi sl اllaha alcafwa walcaafiya wاlmucaafaat daa'ima famaa utiya axadu bacda yaqiinin khayra min mucaafaah inuu ilaahay qofka cafiyo oo wixii xun oo dhan uu ka cafiyo iyo cadaabna taasaa ugu qiimo badan wax ilaahay adduunka uu siiyo yaqiinta kadib sidaasun bay tahay u nin markaa lagu dhawaaqo allahuma inaka cafwun tuxibu اlcafwa dee ma laha maqsuur ismigu ma aha ee wowgaasaa u sameeya tuxibu lcafwa innaga waxay dhahdaan tuxibu lcafwa waa qalad wey midda kale in jamac lagu qaadayo salaadaha dabadooda lagu akriyayo iyaduna dee ma jirto caaisho nabigu u laqimay calayhi salaatu wasalaam habeenkii baanay odhanaysa oo laylat alqadri baa dee lagu akriyaya laakiin arrintan rakibaadan adaga salaada dabadeeda oo adkaabta faraha badan dee waarid maaho nabiga kamay soo aroornin calayhi salaatu wasalam wayanbaqi liktaaru fii laylati lqadri min adducaai walistigfaari liana ducaaa fiiha mustajaabun wayudkar wayadkuru xaajatahu fii ducaai alladii yadcuu bihi tilka leyla muraadkaaga wanaagsan ee adduunye iyo aakhiraba aada leedahay waad ku yeedhin oo ilaahay baad bari عن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uhi lاa تشhد الرحاal rarka iyo alaabta loo adkaysan maayo oo kooraha loo heensaysan maayo إilaa إilى ثaلaaثaة maساaجid saddex masjid ayaad u heensaysan kartaa oo aad u xidxidhan kartaa oo aad gaadid ufuuli kartaa almasjid الحarام masjidka masjid xaraam la yidhahda kacbada ilahay ku taalo masjidii haada iyo masjidkayga buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo ah ka uu maaragtay iminka ku aasanyuu ka agdhow yahay waalmasjid alaqsa iyo masjidkaa ku yaala halkaa iminka ee qudus laydhaha yahuudda haysato saddexdaa meeloodun baa loo rixlaysan karaa xadiidkani waxa uu tilmaamaya haddii qofku culimadu waxa ay ku fasiraan haddii qofku masel neder galo oo uu ku nadro inuu ku ictikaafo masjid ka mida ah masaajidada saddexdan masjid hadduu mid ka mida ku nadro waa inuu nadarkiisa la tagaa imka labun baabay suuroobaysaaye eh? halkaa kale ilan tegiba kari maaye laakiin masaajidada kale mid ka mid a ah, hadduu nadar ku galo oo magaalo kale ku yaalla ka agtiisa abuu ah ku fulinayaa nadarki leanna masaajidada kale oo dhami waa isku ajri waana isku fadli saddexdaa masjid baa iyagu dheeraad leh markaa hadduu qofku nadar galo inuu ilaahay ugu ictikaafo oo kale ama cibaadadaa ku guta saddexdaa masjid iyaga wuu la tegi nadarkiisiina wuu fulin oo alaabku wuxuu xidhan doonaa laakiin masaajidada kale mid kamid a ah hadduu ku nadro halkaa uu joogaba ha iskaga wado meel kale habayntay hada alxadiid saaqa almualif liyubayina lilqaari annahu laa yasix an yaqsud biziyaara washad alrixaal wasafar ilaa hadihi almasaajid alaaa khasaa'is badan bay leeyihin masaajidadan marka hore dee sawaabkoodiiba iyo ajriga laga helayo salaada lagu tukanayo ayaa ka badan ka masaajidada kale xadiidkii saxiixaa ah, anas uu warinayay baa wuxuu nebigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam salaada xaramka lagu takada baytullahi alxaraam inay u boqol kun oo salaadood macnaa haddaad laba ragcadood ku tukato ama salaad faralaba ku tukato boqol kun oo salaadood ayay la ajil tahay arrin aada u cajiibow wasalaatu fii beyt lmuqadas bihamsi miati salaa shan boqol oo salaadood ayay iyadana udhigantataa masjidul baytulmuqadas lagu tukanaya ta masjidka rasuulka sala allahu alayh wasalam lagu tukadaana waa khayru min alfi salaat waxay ka khayr badantay iyaduna kun salaadood midda labaad masaajidadan iyada ah waxaa gacantooda ku asaasoo ku jeexay ambiyada ilaahay ambiyada ilaahay ayaa ku dhisay sida suurat lbaqara ilaahay uu ku xusay waxa qur-aanka uu caddeeyey nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil inay ka wada howlgaleen dhismaha kacbada waxau halkan sheekhu sheegay almasjid alaqsa inuu isagana yacquub dhisay qolyaha qaarkoodna sulaymaan bay sheegaan masjidka rasuulkana sala allahu calayh wasalam dee isagaaba bineeyeyda oo maaragtay jagada diyaariyey oo taariikhdiisa waa si aynu soo marnay saa darteed bay isku liif ayay yihiin wa taariku alxaramayn ayaa lagu tilmaamaa masjidka baytulmuqadas ku yaalana lidalik baa cumar ibn khaaab radia allahu canhu markii uu xoreeyey muslimiinta uu madaxda u ahaa waa kii lahaa bilaalow kaala israacsoo ka adaan war bilaalow soo dhaqaajiyo kaala ka adaana war intii nebigu dhintay waataan joojiye cid kale u adaanayn dee iga joo iga daabu mee kaalay labadii hore kol haddaad ka adaan xaramka maalintii laga buufiyey sanamyaasha iyo kii nabiga madiina kolkii la dhisay kol haddaad labadaaba ka adaantay kana raaci kii ka adaamay maalinta waaya waxaa laga fahmayaa marka marka dheeraadyada ay leeyihiin daraaddeed iyaga waa lala tegi cibaadaha lagu nada laakiin meel kale maayo dhulka kale ilaahay wuu siman yahay mafhum xadiiث ana kayraha min albiqaaci laa yushad laa yajuuzu shad rixaali ilayhi lilcibaada wasafar ilayhi liana nabiya qasara dalika cala hadihi lmasaajid waacdamu ma yakun waashaduhu fitnatan huwa ashad rixaali wasafar ila alqubuur sawaun kaanat qubuura alambiyaa aw saalixiin aw kayriha hawshan cid walba waa haysataaye dee in xabaalaha loo safro oo iyaga loo xidhxidho iyadu maaragtay arrin nin weyn ma aho meesha ma qabato naskuna waxyaabuhu diidayo weeyabaa uu sheekh ku leeyahay qolo waliba da awba khadla way leedahay iyo meel ay kubadda ka raadiyaan waa ta aada arkaysa shiicadii dee saa ay isu daba hayaan baa wuxuun ku qarxayaanoo shumigii iyo fitnada sinkaartayada xabaalahaas bay kusoo ururayaan marka cumuuman meeshii kale ee qofku ku nadraba wuxuu la tegayaa masaajidada kale ka mid a haddii meel kale uu markaa la tegi lahaa cibaadan halka uu joogaha ku sameeyo sideedabana dee maqaabirta dadka muslimiinta unbaa lagu aasaaye ama qof bani aadamaaba lagu asturaaye iyada wax cibaada in lala taga maaha taa horaynu uga soo hadalay marka haddaba la sheegayo masjid almasjid alxaraam waa masaajidka laftiisa oo kacbada un maaha waa masjidkan mudawarka ah ee ku wareegsan kacbada xaramka oo dhanna ma aha iyadoo nusuusta qaarkood ay soo arooreyso iyadoo simaysa xaramka سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام waxaa la isla waafaqsanyay inuu halka laga guuro geliyey aanay masjidka ahayne baytu ummihan ila abu aalib oo nabiga ilmaadeer ahayn gurigeedu hurday rasuulku sala allahu calayh halkaasaa laga guuro geliyay laakiin nasku iminka marka la eego xadiidkan aynu dul taagana waa masaajidka laftiisa ee nusuustii sida caamkaa u tilmaamaysay xaramka ma aha ictikaafka axkaamtiisa kolkaynu soo gabagabayno waxaynu soo tilmaannay tacriifkiisa inkuu nagaashana sidii lagu nagaado yahay aqsaamtiisana waa soo tilmaannay inuu waajib iyo sunno yahay ka waajibku waxa uu ahaa kii lagu nagro asalkiisu laakiin ictikaafka sunnu ahaa xagga zamankiisa marka la egayo waktigiisa hadduu qofku habeen ku nadro habeen hadduu ku nadro dee wuxuu bilaabayaa intaanay qoraxdu dhicin hadduu maalin ku nadrana waxa uu bilaabayaa intaanay qoraxdu soo bixin sidaa darteed baynu raacin lahayn nifaaqan xadiidkii xalayto ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam muctakafkiisa wuxuu geli jiray marka salaada subax uu ka baxo ayuu geli jiray muctakaf waxa kala duwan masjidka iyo muctakaf masjidku ictikaafka marka uu nebigu samaynayo tobanka dambe wuxuu geli jiray dee habeennimada iyo maqribka ka hor laakiin halkan salaada subax kadib markuu salaada subax tukada uu tegaya waa goobtii yarayd ee sida gaarka u deganaa ugu khalaweynaya masaajidka masal qaybihiisaa dambe oo kale ahay ee ma aha isagoo tobanka dambe ictikaafaya inuu salaada subax ku bilaabi jiray maa sida dee kutubaha qaarkoodba farixaya ee ay caddaynayaan waayo habeenkiibuu markuu tobanka dambe ku doono inuu ictikaafo qabla maqrib buu masaajidka gelayaa habeenkiibuu bilaabayaa halkanna waa halkuu maalintii ku xaroonaya ee uu degaya khaaska wahayd wey ictikaafkan isaga ah ee sunnaha ah xagga waktigiisa kolka la eego dee waa waktiga uu qofkii niyooda inuu bilaabo hadduu shan habeen ka dhigayo hadduu toban ka dhigayo sida sunnaha dee ramadaan waa tobanka dambe hadduu markaa waajib yahayna waa inta cisho ama inta habeen ee uu isku waajibiyo waktigiisu noqonaya ictikaafka sunnaha ah qofkii wuu goyn karaa eh, iyadoo lagaba yaabo inaanay balaayo weyn iyo wax daruuri imanin waayo waa cibaado sunaa buha u kala jari karaa siduu rasuulkuba yeelay sala allahu calayhi wasalam macnaheedu maaha xaaraan inuu ka baxa masjidka xaaraan maa ee uu ka bixi karaa eh, haddii dee weliba duruufu timaado ama reerkiisii ama shaqadiisii wixii ay qaban waayeen oo ay maaragtay dayacmaan wuu iska soo afjari karaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam meel yarba halkaa dambe looga qawsay ama looga soo dayray oo ahayd halkuu muctakafkiisi uu gelayay caaisho ayaa ku dayato iyadoona halkaa meel ka samaysay dangalooyinkii kale islaamihii kaleo iyaguna khayrka kula tartamaya iyaguna mid yaroo midhan bay ka wada sameeyeen ma sidanaa khayr ku doonaysaan buuli maxaa la ii eeganba waa kii bahashiisi yara iska laabtay dabeetana uu iska dhaqaajiyey iyaguna dee way wada laabteenoo idinkuna furan marka shawaal ayuu ka dhigtay itikaafkii kii shawaal ka dhig marka la qofka muctakifka ah cibaadana ictikaafka masjid ku gudanaya waa qof muslima oo mumayis oo wax kala garanaya macno aan waalayn daahirna ah oo jinaabadii iyo xaydkii iyo ka nadiif masiiba xaydkii iyo marka la ego baalkii kale nifaaqka arkaantiisa hore inuu soo tilmaamay waxa weeye inuu masjid ku nagaado qof niyoodana ah. labadaasaa qayb ahaa culimadu waxay isweydiiyeen masjidka uu ku guntami kara ictikaaf waa kee qowl baa wuxuu leeya waa saddexdaa masjidun aynu iminka soo xusaynay maynaan qaadan qowlkaa waxay u badan yihiin masjidka jaamica sa aynu afarka kusoo arkaynay masjid kasta oo jamaca lagu tukado waa lagu ictikaaf karaa laakiin masjidkii yaraa ee mael mawlicii yaraa mawlicii ee xaafadda ee dumarku iskaga tukanayeen ama kuwa meheradu marmar iskaga tukanayeen kaasi isagu meel lagu ictikaafaya maaha sawmu lmuctakif hal yushtarad qofka muctakifka ah inuu sooman yahay ma shardi baa sida raajixa aqwaasha culimaduna ay u badan tahay daliilka laftiisuna uu xoojinayo waxba shardi uma aha soomku ictikaaf lannahu xadiidkii saxiixa baa taa muujinaya cumar ibn khadaab radia allahu canhu nebigu la hadlay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay darigii jaahiliyadii waxaa nadar ku galay inaan habeen ku ictikaafo baytullaahi alxaraamka bal ka war ee jaahiliyadiina laga soo gudub marka nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam awfi nadrak nadarkaagii oofi wuxuu nadrayna waa maxay waa habeen habeen habeen miyaa dee la soomaa habeen iyo soomna ee isku meelba ma ah marka soomkii shardi uma ah waktigiisana hore aynu usoo tilmaanay waxyaabaha sunnaha waynu soo tilmaanay waxyaabaha qofkii u bannaan ee mubaaxaadka u ah iyagana soo xusnay waxay nusuusta qaarkoodna ku darayaan in masalan dee ehelkaoo kale wixii dayacaadahe qofkii uu ka daryeelayo iyana uu ku dari karo oo maaragtay gurigii u gaadhsiiyey saas kale xaasaskiisa mid kamida ah buu nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ictikaafka ku jira intay u soo booqatay buu sii sagootiyayey oo uu sii kaxeeyey oo uu sii dhaweeyey taa timaha iyo nadaafaddana iyadana waynu soo aragnay baahida inuu qofkii u baxayo waa soo aragnay maxaa buriya ictikaafka waxaa burinaya dee qofkii inuu ka baxo muraad la-aan ama aan muhiim ahayn hadduu baxo dee suuqa iska galo ama uu idhaahdo in badan baad fadhiday dharkii ciidda balaad ka soo yaro xulad oo uu iska raadsado ama ui wallaahi meeradii wax badan baa la kala ceeshayaaye bal adiguna soo yar dhigdhig muddo halkaa uu ku hakada ictikaafkaasi macnaha wuu ka buray wuu ka joogsaday intii dambe inuu bilaabo un mooyaane kii isugu xidhiidsanaa sunnaha uu ka hakalay waxyaabaha gurinaya waxaa ka mid a ah riddadii nacuudu billahi minha hadduu qofku kelmad islaamka uu kaga baxayo ku dhawaaqo ama diinta uu caayo ama ilaahay ama nebiga waa ka buraya ictikaafkaas ilaahay baa wuxu uhi lain ashrakta layaxbadanna camaluk haddaad gaalnimo ku dhacdo camalkaagu uu buraya caqligiisii iyo dahaaradiisii oo taga hadduu qofkiiba waasho ama uu dee ka jabto dahaaradiisi oo xaydkiiyo nifaaskiiyo waxaas yimaadaan waa ka burayaa sigaas xaaskii oo wax ka dayo iyadana waa kaga burayaa dee aayaddiibaaba ilahay uu ku diiday walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuna fi lmasaajid ictikaafkii ma la qalaynayaa haddii masalan ama sunaba haaba ama faralka faralka in la qaleeya waa waajib dabcan laakin ka sunaha ah isaga laftiisa lasoo qalaynaya waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa uu joojiyey qisada aynu soo marayn shawaal ayuu ictikaafkii sameeyey bisha shawaala rabadaa ka dambaysa haddii qofkii uu ku nadaro masjid mucayana oo ka mida masaajidada caalamka in uu kusoo guto cibaado ama ictikaaf oo halkaa uu joogo aan ahayn waxba u safrineen ka uu joogo ha ku guto taana waa xadiidka ayaa tilmaamaya baabka uu kusoo gebagabeeyo sheekhu ah, marka qofkii jaaniskan ka faa'iidaysanaya dee fadli aada iyo aada buu leeyahay ayuu weyn buu leeyahay wuxuu ka xoojinayaa soomkiisii wuxuu ka xoojinayaa qofka qalbigiisu inuu nuuro marka qofkii duruuftu u saamaxayso inuu fursaddaa ka faa'iidaysto weeye ah, haddii qofka duruuftiisu aanay u saamaxaynin meheradiisii dayac mayso ama reerkiisiiba uu lumayo biilkii waxu soo shaqeeyo aanu haynin ama shaqadiiba laga eryayo ama masaajidkiiba uu dhibayo oo xanuun iyo wasakhayn uu wasakhaynaya dhib noocaasi uu jiro maya awlawiyaadka arrimuhu siday u kala muhiimsanyiin baa la eegaya waajibaadkiisaa kaluu maaragtay markaa wadanaya laakiin inuu jiboodo halkan uu soo galo islaantii ciyaarka isku dul ama shaqadiiba laga fasiyo la idhaahdo ninkani uu danaystay iska khushuuc halkaaga arrin adag wey waa qofka ay duruuftu u saamaxayso macnaha had iyo jeer marka cilmiga akrido Ehm, waa in lala akriyaa waaqicana diintu waa diinta waaqica xalinaysa ee hagaajinaysa bulshada marka waaqicana waa in lala akriyaa kolba cibaadada sunnaha qofku wuxuu uga faa'idaysanayaa sidii ay maaragtay duruufta u saamaxaysa duruufta laftigeeduna dee midu qofka duruufta kama dhammaatee ka uu isku abuuraya maahe waa ta ku abuurane marka aan u saamaxayn wey allah subxaana wa tacaala